salaatu alciidayn waxay la xugum tahay salaatu ljumuca siday farducayn u tahay salaatu ljumuca ayay sidoo kale salaadda ciiduna ay farducayn u macnaha inuu ishaaraya ayaa la moodaa laakiin hadalku kuma cadda sidaa iyada ah. tartiibka kitaabka uu ku wado waxaa laga dheehan karaa in imaamu muslim uu qabo abulxusein salaada ciiddu inay waajib tahay fardu cayn tahay axad walbo mukallafana lagu leeyahay rag iyo dumar xor iyo adoon saqiir iyo kabiir wixii markaa qaangaadhay halkaas waa laga fahmi karaa xagga madaahibta culammada qaarkood waxay qabaan salaat اlciidayn inay tahay fardu cayn ka salaat اljumuca salaada jumcada ay la tahay waa fardu cayn waxay ku waajibaysaa muqiimka musaafirka addoonka xorka lab iyo dhadigba axad walboo salaad ay ku waajibaysa ciidna way ku waajibaysaa wa ziyaada ayay leeyihiin weliba salaat ka khatarsan xagga wujuubka iyo wujuubka siduu u baahayey ummad baan u taabanayo ayadaa ka culus salaaddii jumcaday ay yihin waxayna u deliishadeen adilo dhowr ah daliilka koobaad ciidaynku waa min acdami shacaa'ir اlislaam adilo fara badan baana macnaha ku timid oo maxaanwaxaa laga wadaa astaamada muujiya islaamnimada ciidaynku ka mid yihiin calaamadaha iyo muuqaalada islaamka matala ama ruuxi lagu arka lagu garto ayay ciidaynku lambarkow ka yihiin maalinka ciidda waad aragteenoo wax hadhahaya ma jiro higilkeenni iyo gibilkeenni iyo muuqaalkeenni baa wuxuu noqonayaa hir noqonayaa marka ciidaynku waa min acdami shacaa'ir اlislaam waxyaabaha muujiya muuqaalada islaamka ama bilicda islaamka iyo calaamada islaam islaamee noocaasana sunnada ma noqon karaan waa inay waajib noqdaan bay leeyihin qodobka labaad sunnadu waxay caddaysay in ciidaynka loo kulmo oo laiskugu yimaado oo la jamaacaado si ka daranoo ka culus jumcadii iyo kulankii jamaacadii iyo kulankii jumcada taana waxay tusaysaa ciidaynku inay ka culus yihiin ciid jumcadaba ka culus yihiin qodobka saddexaad nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ummadda amray wuu faray amar cadow sariixa ah. rag iyo dumarba khuseeya addoon iyo xorba khuseeya ayuu amray salaadda ciidda in la tukado ka afraad dhaqan ahaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waa daa'imo waa joogtay weligay ciiddayn kama tegin midka shanaad alkhulafaa'u araashiduun abubakar cumar cumaan cali iyo intii ka dambaysana dhaqankii suubanuhu lagu yaqaanay qowl iyo ficil baa iyaguna ay ku taagnaayeen salaada noocaasa ee intaasoo dhidibba loo dhigay inay sunno noqoto waa mustaxiil bay yidhaahdeen waa riwaaya can axmed bn xambal waa qowl xoog badan cinda almaalikiya waa waj cinda ashaaficiya waa ra'yu jumhuuri اlxanafiya wa huwa almuctamadu fii madhab اlaxnaaf marka la fiiriyo inay waajib tahay mutaahiriintooda ayagu haddee dhan kale u biyo shubaan almuhim waana ikhtiyaaru sheekh اlislaam ibn taymiya raxmat ullahi tacala caleyh wabni اlqayim iyaguna saasay doortay inay farducayn tahay cala alacyaan qodobka inaad fahanteen bay ilaantahay qodobkaas ii raaca waxaa weeye wadaaddaha yidhi wadaaddana waxay yidhaahdeen salaada ciidaynku sunnaa ma aha farducayna ma ahee waa fardu kifaayo oo ummada qayb ka mid a ah hadday tukato inta kale waa ka dhacaysa qolyahan yidhi waa fardu kifaayo madhabkooda waa madhab laa yandabitu ma urursamayo ma koobmahayo wada la qabsada iyo sayn la qabsada malaha madhabkaas muxuuse u lahayn waxyaabaha fardu kifaayada noqda waxaa lagu yaqaanaa in maqsuudkiisii ujeeddadiisa la garto oo ujeeddadaasi hadday hirgeliyaan ummadda qayb ka mida ah ay hirgeliso ummaddii inta kale waa ka dhacaya wujuubkii iyo faradki waa ka dhacaya sida maalan meydkii in la duugoo kale muslimiintu qayb ka mid ah hadday meydka inoo duugaan intayna kale waxaan nahay dembi la'aan cadowga in lagu jihaadoo kale marka la duulaya ee uu talabiga yahay qayb ka mida ah muslimiintu haday duulana gaalada ay cabsiiyaan yakfi maqsuudku waa la fahmay haddii ummadda qayb ka mida ay khayrka ummadda farto xumahana ka reebto oo waltakum minkum ummatun yadcuuna ay noqdaan intii kale waa ka dhacaya wujuubkii idan maqsadkii baa la fahmi karaa laakiin nimankiina yidhiyow salaatulciidayn waa fardu kifaayo dad intee la egba markay ciidda tukadaan inti kale aan waxba loo haysanin noo sheega ma afartanba ma kontonba ma soddonba ka soo qaadaa la yidhi magaalo weyn oy hal milyanoo ummada ku noosha ama shan boqoloo kunoo ruux ku nool yihiin hadday afartan ka mida meel ku tukadaan oo bannaan iskugu yimaadaan oo takbiir qadaan oo tukadaan meesha ma ciid baa laga tukaday mise waa lagu ciyaaray magaalo hible maanta lagama ciidin baa laodhanaya mata mise ma nairobi ka soo qaada iska badaa nairobi weyn tahay xaafadda islii dad intee laag baa ku nool lama milyan show maynaan gaadhin aad u malyan iska dheh malyan kama yara dadka islii joogay haddaysan ka badnaynba halkaa malyane islii jooga boqol ka mid a ah hadday saarcali kalaab tagaan ama garoonkan burhaani siid ku dheggan tagaan oy takbiirsadaan oy tukadaan islii wadaadda allow ma laga ciiday mise lagama ciidi lagama ciidi idan qowlka odhanaya waa fardu kifaaya salaadda ciiddu waa qowl laa yandabit maqsuudda salaadka ciidka noo sheeg xikmada loo jiday noo sheega ina likulli qowmin ciida wa hada ciiduna ahl islaam ciiddii la doonayay inaan aan jibatuuranno oon faaganno oon higilkeenni iyo awooddeenni iyo tiradeenna tayadeena muujinno afarto xirow meesha ha ka dhawdhawdhaheen suuragal maa lay noo sheegaa nima fardubaad sheegaysaan muxuu yahay xaggeed u waddaan ma fahanteen qaabka loo bashiyo qolka asaga idan fardu kifaaya salaatu lciidayn noqon karaan ma noqon karaan waa inay fardu cayn noqdaan haddii kale maqsuudka looga dan leeyahay salaatulciidayn noo sheega maqsuudka intuu ku xaqiiqoba noo sheega waa qowl laa yandabit qowlka saddexaad wuxuu leeyahay salaatulciidayn fardu caynna ma ah fardu kifaayana waa sunna mu'akada sunno la xoojiyo la dhuujiyo la ammaano shareecada agteeda ka ammaanan weeye sheekhulislam wuxuu uhi wahada qowlun daciifun jiddan waa runtii daciifun jiddan waa qowl aad u taag daran wax la sheegaba maaha ayadoo sidaa tahay waa waa muctamadka shaaficiyada madhabkooda waa muctamadka maalikiyada waa muctamadka xanaabilada jumhuurta badan baa lo odhan karaa laakiin ra'yigoodu wuxuu khilaafsan yahay nusuustii daahirkeedii macanihii shareecadu ay tooganaysana waaba ka baxsan yahayba maxaa yeeluu daciif jiddan u yahay amarka nebi maxamed laa saarifa lahu nebi maxamed baa amray oo yidhi salaadda ciidda tukada u soo baxa dumarka dhiigga qaba ha la soo bixiyo gabdhaha yararka ha yimaadeen fooldayda kuwa maqabiyaadka gashaantima ha yimaadeen wax laga tegi kara ma jiro xadiid baaba ku yimid wajaba alkhuruuju calaa kulli daati niaaq haweenay walbo mar xidhata oo mar qaadata inay baxdo musallaha ciidda tagto waajib buu ku yahay waa min baab atanbiih biladna cala aclaa baa la yidhaahdaa dumarkii in asturo guryahooda ku tukadano iska joogaan la doonaya hadduu bixitaanku waajib ku noqda ayagii rag maxaad moodaa rag haba sheegin waa iyagu waa inay aroorsii ka lahaan dumarkii war guryihiinna joogo buyuutuhunna khayrun lahunna yaa la yidhi waajib inay baxaan idan inta kao dhan waa la jafahaya wax la reebi kara ma jiraan gabadha aan daahirka ahayn aan salaad waajib ku ahayn een qur-aan akhris ka asaxayn ee wax ka soconaya jirin baa le tag ma hadhi kartid markaas waxaadna leedihin waa fardu kifaaya waa sunno waa nima isku xishoodaa la yidhi wax suuragala maehe inaad fahanteen bay la tahay nebi maxamed baa ummadda amray amarkiisa wax lexiyana ma hayno waa daa'imay weligii kama tegin dumarkii buu saaray xuyadkii buu saaray saqiiri kabiir buu bannaanka geeyey sidaasuuna daa'iba ku dhintay khulafadii baa qaatay idan amarka cad xaggee looga leexanayaa wey masalada marka ikhtiyaarka imaam muslim uu salaatulciidayn daba dhigay salaatljumuca macnahaasaa ku jira axaadiii marka baabka ku timida qiimaha badnid buu bilaabaya imaamku waxadaanii muxamed bnu raafic wacabd bnu xumayd جamيiعا can cabdالرaزاq qaala بن raafic wuxuu mxamed بن raafic الqushayri xadaثna cabdالرaزاq buu yihi wadaadka saaxiibkii cabdi ana cabd بن xumaydna wuxuu yidhi alkasi الxaafiظ can buu yidhi weeye oo asagoo can buu ku wariyey أخبرنا بن جريج أخبرنا الحسن بن مسلم يناق عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحول الصحابي شهدت صلاة الفطر صلاة عيد الفطر كان كقيب maca nabiyilaahi sal allahu calayh waali wasalam nabiga ilaahay baan la tukadoon kala qaybgalay wa abi bakr abubakr baan kala qaybgalay wa cumara cumar baan la tukaday ciiddi fidre waa ciidda soonka ka dambayse wa cumaan bni cafaan baan la tukaday fa kulluhum dhammaantood cumaan cumar abubakr nabiyulaahi maxamed kulluhum dhammaantood yusaliiha wuxuu tukan jiray salaadda ciidda qabla alkhudbati intaan la khudbaynin ka hor buu tukan jiray salaaduu tukadaa kadibna khud buu jeediyaa suubanuhu uma yakhطbu markaasuu khudbayn jiray qaala wuxuu idhi fanazla nabiyullah nebiga ilaahay baa soo degay oo ka soo degay khudbadii uu waday ee markuu ummadu la hadlay kaanii waxaad mooddaa anduruu ilay haddoon idin sheegaya xadiidka taawuusow inaaba nabiga indhaha ku hayo kaanii waxaad moodaa anduru ilayhi inaan eegahayo xiina wakhtigii yujallisu waana ii dhiga dhib ma laha yujallisu uu fadhiisinaya alrijaala ragga uu fadhiisinaya suubanoo biyadii gacantiisa uu ku fadhiisinaya owlaha fadhiista uma aqbala nabigu waa soo majiiray yashuquhum asagoo dilaacinayo dhex maraya dhex jeexaya xataa jaءa الnisaa ilaa dumarka u tagay wa macahu bilaal asagoo bilaal ula socdo bilaal ibnu rabax alxabashi baa nabiga la socday marka safka raggu dhex jiiray nabigu makarhoon ma haysto musallihii waa la buuxaa waa meel bannaana codkiisa si fiican dumarku dumarkuinuusan u gaadhin oo waanadii iyo wacdigii dumarku aysan maqal ayuu nabigu ismoodsiiyey kadibna wuxuu isku dayey inuu ayagu u dhowaado maqashiyo farinta diineed oo uu gaadhsiiyey dhambaalka fa qaala suban wuxuu idhi yaa ayuha nabiyu aayaddii buu nabigu soo qaatay ikhtibaas yaa ayuha nabiyu idaa jaa'aka almu'minaat nebi maxamedow haday gabdhaha muminaadka kuu yimaadaan yubaayicnaka ayagoo kugula ballamaya calaa an laa yushrikna billaahi shayan ilahay inaysan u shariig yeelin fatala hadi laaya aayaddii buu ahri nabigu suuratulmumtaxin ayad garanaysaa xataa faraqa minha ilaahu aayaddii dhammeeyey wastaqfirna lahuna allah in allah afuur raxiim uma qaala nabigu wuxuu yidhi xiina faraqa markuu dhammeeyey minha meelay nabigu ka farxashay antunna calaa daalika gabdhihii muslimaadka ayoo ballankaas iyo beecada ma ku jirtaan mise waad buriseenoo jebiseen calaa an laa shayan walaa yasirna walaa yaznina walaa yaqtulna awlaadahunna walaa ya'tiina bibutaani yaftariinahu bayna aydihinna wa arjulihinna walaa yaxsinaka fii macruufin fabaayixunna qodobihiibu nabigu qodobqodobu dul istaagaya antunna idinku macalaa daalika arrinkaa iyo ballankaad ilaahay u qaadeen anna ii qaadeen baad ku sugantihiin dumarow nabigu weydiinaya faqaalat mara'atun waaxida hal haweenaybaa waxay tidhi lam yujibhu uusan u jawaabin hayruhaa ayada axadan kan oo minhum min الnisaa dumarkii dhanna hal dumar haweeney baa ka hadashay oo nabigu u jawaabtay waxay tihi nacam ya nebiy allah nabi allow haa ballankii alla aan u qaadnaan ku ja ilaahay u sheeg yeeli mayno waxba xadi mayno sinaysan laa yudraa la garan maayo xiinaidin xilligay jawaabaysa man hiya gabadhay tahay laakiin inay haweenay istaagto oo nebigu u jawaabtay unbaa la hayaa wey qaala nabigu wuxuu hi marka waaye fatasadaqna haddaad ballankii axdi ku jirtaan oo aayatulbayca aydin aad ku dhaqmaysaan haddaba maanta waa maalin sadaqa wax la baxa fa basata bilaalun uma qaala wuxuu yidhi halumma bilaal baa maradiisi fudiyey oo wuxuu rabaa in lagu soo rido sadaqadii buu rabaa in lagu soo rido uma qaala wuxuu idhi bilaal way hadda halumma keena soo rida weeye soo dhowaado keena sadaqada waxbaxsha tasaduqo weeye fidan lakunna abi wa ummi aabbahiiyo hooyada ah la idinku furtee dumarkii buu la hadla muslimaadka bilaal wuxuu leey nabigu maadaama iyo wax sadaqaysta marada soo buuxishaada ku soo rida allah idin barakiya wuu u ducaynaya fidan lakuna furasha haydin ahaato biabi wa ummi hooyada iyo aabahayba allah idinku furteen fajacalna gabdhihii muslimaadka jawaab culus bay ka bixiyeen nabiga e, amarkiisii iyo bilaal codsigiisii fajacalna waxay guda galeen gabdhihii muslimaadka ah julqiina inay ku ridahayaan maradii ku tuurayaan maradii bilaal uu kala hayay alfatakha wاlkhawaatima fii hawi bilaal aatku aad baa lasugu dagaalamaya hoosta qolyaha luqawinta nimo meel buu ku dhuftay laakiin taabiciga xadiidka warinaya oo la weydiiyey jawaabtu ka bixiya baa idiin sheegaya cabdurazaaq fii musanafihi xadiidka ah adiikasagaa laga warinaya waa min ariiqi wad aragtaan cabdurazaaq can ibni jurayj can xasan bni muslim bni yanaaq can taawus bn cabaas waa ujeedaan asagaa la weydiiyey taabiciga xasan bni yanaaq baa la weydiiyey oo waxaa weydiye mujuraj baa weydiinaya waxaa la yidhi qulnaa lahu waxaanu ku dhihi mal fataku fatak muxuu yahay qaala huwa khawaatiimu min ciظaamin kuna yulbasna fi اljaahiliya wuxuu ihi waa faraatiyo laga sameeyo lafaha lafaha iyo carooga laga sameeya iyo lafaha xoolaha qayb ka laga samayn jiray ma aha dahabna maaha fidana ma aha waa fargashi laga samayn jiray lafaha xoolaha qayb ka lafaha maroodiga lafaha midka geriga lafaha adag baa laga samayn jiray marka fatakhi midkaas weeye waxyaabaha ay ku dagaalameen qolyahaas luqawiyiinta ah taabiciinta xadiidka wariya saxaabada ka qaatay tafsiirkooda ka fiican iyagoo ku dagaalam ku heshiin waaye niman meel buu ku dhuftay waa faraatayaasha waaweyn maya waa kuwa yararka maya waa faraatiga aan faska lahayn kan soo fas lama yidhaahdo faraati wareegsan weeyo aan fas lahayn iyo maya waa ku qaab kalaa waxaaso dhan waxaa kaaga fiican eh, waa faraatiyaal lafo laga sameeyo lafo oo xilligii jaahiliga la xidhan jiray gabdhuhuna dawaadhood bay islaameen dhowr sana ka toban sana ka hor la haysta waa la haystaa aan fajacalna waxay gudagaan yulqiina inay ku tuurayaan alfatakha faraatiyaashii lafta ahaa iyo wlkhawaatim faraatiyaashii dahabkii fidada ahaa fii hawi bilaalin maradii bilaal bay ku tuureen oo jawaab degdegay ka bixiyeen hawsha ayadaa ibnu cabaas xadiidkan markuu ka hadlayo riwaayaadkiisa wuxuu idhi haddaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaraabada nimada aan qaraabada la aysan ahayn ciidda ayaa nabiga lama tukan kari ama nin baan ahaa buu baan ahaa aroorta ciidda ah nabigu aniga xasan iyo xuseen iyo usaan ibnu zayd soo jafay buu soo baxa nagoo yaryar na soo kaxeeyey wiil awowga ahaa ibnu cabbaas yihiin ilma ilma adeer mawihiisi zayd wiilkiisi yaraa ee usaamo aha annagoo afaroo soo kaxeey wuxuuna keenay musallihii lowlaa qaraabatii min rasuulilaahi maa shahidtuhu min aلsiqari in nabiga inaan qaraabo nahay oo de ahalku uu bixinaya igu daray waxaan ka ahayn haddaysan jiri lahayn yaraantaydu ciidda maanan ka qaybgeli kareen buui fasallaa ragcatayn asagoo saa u yar ayuu warinayaa maalinka wii dhacay maalinka wixii dhacay nabigu qaabka u khudbay ummaddu suu u waaniyey wuxoo dhan buu soo duubay kaamiro wata iyo cajal wax duubahaya kuwandhano shalay wuxuu ku qadiy haddaad weydiisa garan maayo enceen buu bilaabahaya war shalay maxaad cabtay maxaa buu dhegta hayaa maamada wax yar ka qaadi qashinkaas umaba garana wuxuu soo marayba asaguna isagoo aad u daayar buu cilmi dhan idiin soo guuriyo hadda dhaxal nebi maxamed calayh isalaatu wassalaam kharajtu ana usaama bnu zayd buu aniga iyo xasan iyo xuseen iyo usam baa baxan oo nabigu nasaaray oo meeshana geli sahiiri kabiir waxa dhaafay maalinka ciiddaa ma marka ciiddain sunna noqon karto warkaa ha ku daayo hadday doonaan wadaaddaha boqolkiiba shaasan shagaal ha yidhaahdeen waxaase hawshaa iska ilaaliya waxadana abubakr bn abi shaybata wabni abi cumar alcadani qaala abu bakr wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata xadaana ayuba sakhtiyaani qaala samictu caطa yacni ibn abi rabax almaki qaala samictu bna cabaas radi allahu tacaala canhuma yaquul ashhadu calaa rasuuli illah rasuulka ilaahi waxaan ku qirayaa oon mara ka ahay la sallaa nabigu inuu tukaday qabla alkhudbati khudbada ka hor xilligan uu hadda inoo sheegay ibnu cabaas uu xadiidka sheegayo waa xilligii ay qolyaha boqorada ama umrada qayba ka mida ah ay bilaabeen sunnadii nabiga inay khilaafaan oo ariiqadii iyo sunnadii nabiga ay baal maraan oy keeneen in ay khudbeeyaan sida jumcadii oo kale kadibna salaaddii ciiddii ay gadaal ka tukadaan waxaan laisku ogaa ciidaynka iyo way kala duwan yihiin jumcadu jumcadu waxaa horeeya khudbadaa horaysa salaadaa dambaysa ciiddana waxaa lagu yaqaannaa in salaadu ay horayso khudbaduna ay dambayso qolyo marka xilli dambe yimidoo reer banu umaye u badnaa ayaa waxay bilaabeen in ay soo hormariyaan khudbadii dambaysay oy dib mariyaan salaaddii horrayn jirtay xilligii nebi maxamed iyo saxaabadiisa marwaan ibn xakam ibn abilcaas ibn umaya ibn cabdishams ibn cabdimunaaf ayaana hawshaa sheegay sababka ku kallifay abu saciid baa kala dagaalamay ibn cabaas baa kala da jaabir kulli way ka hadleen oo sunnadii baad khilaafteen hayartum wallahi bay dhahan waxay dhaheen saxaaba inoo kaadiye maxaa dadku haddaan intaan ciidda tukanno aan khudba la istaagno na dhegaysan maayn way kala dareerayaan markaan ciidda tukanno sidii nabiga haddaan yeelno oon sida abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali aan yeelno cali maba sheegaan waa kacsan yihiini waxay yidhaahdeen cidna dhegaysan ma jirto waa la kala dareeri marka waxaan ku qasbannahay sidna loo dhegaysto ila salaaddii baa la sugahayaa inaan soo hormarinno khudbadii weligaaba u fiirso ninkan siyaasigaa ah ama boqorkaa ah aan ariiq nebi maxamed ku soconin muxuu daneeyaa bulshadaasu danaynayaa inuu wixiisa ku shubto waxa mucaaradkana uu ka shubo fartuu doono u qoro hawl u taalla ma aha sunno sunno iyo diindiini haddaad kulligiin diinta raacdaanna wuxuu dhi anaguna diintan ku jiraaba sunni baan ahay dad ka dareertaanna waidinka horreeyaa dadkaa yaa asaga yaa u diin ah dadka u diin ah wax mowqif ay leeyihiin ma jiro marka war waxaa ku in la yidhaahdo wixii nabi maxamed loo dhegaysan jiray en looga dareerayn abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali nin walbo khudbay loo dhegaysan jiray isagoon laga dareeraynin idinku maad samaysaan maxaa laydinka dareeri idabdarrada maad joojisaan ummaddu waxay qoonsan ee keena inay idinka dareerto idinkoo darooryamaaya maad joojisaan dembigii cudurka idinkaa wadeen maad daysaan ma daynhayaan caybay bilaabi iyo aratan iyo aflagaado cali wax ka sheegaan saxaabadi wax ka sheegaan saxaabada ay laayeen oo ay dhahaan waa xaq baan ku dilay rigaysi diin la'aan bay wadaan mad waa iska dareerhade muddadaad diin iyo khayr u sheegaynin ood meesha usoo shakatay kambayngarayn u timid inaad kambayngarayso hadda kambayngaramaad fahmaysaane oo dowladdii reer banome loo kambayngareeyo aad meesha u timaadeen ummad waa iska dareeraysa waa xor salaadan weeye salaadda umbay ku qasban inay tukadaan marka cudurkaas markuu yimid bay saxaabadu ka hadleen in waxaan khaldan yahay bay tilmaameen ashhadu calaa rasuuli illaahi sal ly slam rasuulka ilahi waxaan ku qirayaa la salla inuu tukaday qabla alkhudbati khudbada ka hor qaala saxaabigu wuxuu yidhi nabigu waa tukaday uma khaطba waa khudbeeyey fara'aa wuxuu arkay nabigu u muuqatay annahu lam yusmic الnisaaءa dumarkii inuusan maqashinin wacdigiibu nabigu dareemay faataahunna dumarkii buu u tegey fadakarahunna billaah ilaahay buu xusuusiyey oocadahunna u waaniyey waanada iyo wacdiga waxaa la yidhahdaa marka ruuxa layskugu badhxo goodi iyo rajogelin tarkiib iyo tarhiib marka layskugu kaadaro haddaad wanaagsanaato wanaag waxaa waxaasoo khayraad leedahay haddaad xumaato diinka baal martana cadaabkaasaad leedahay yaa wacdiga la yidhaahdaa dakarahunna bilah ilaahay buu xusuusiyey wacadahunna waa wacdiyo naarna halkanuu u keenay jannana waa u soo dhoweeyey naartana iska ilaali iyo jannadana ku hagaaga buu kuyidhi dumarkii wa amarahunna wuxuu faray suubanuhu bisadaqati inay wax la baxaan wa bilaalun bilaalna qaa'ilun uu leeyahay biawbihi maradiisii buu saa u kala hayaa qaa'ilun ay faacilun wax la baxo nabigu leeyay wax sadaqaysta gabdhow waa maalin ciideed maalin barakaysan weeye waa shaciira min shacaa'ir alislaam lama kala hadho wax la baxa bilaalna marada buu kala la baxa yaa ku ridaya ilaa dartii waxuu la baxaya fajacalat ilmar'atu dumarku marka sadaqada iyo khayrka waxbixinta ragga way kaga fiican yihiin howlahaas laguma gaadho si kalea marka idinku khayr idiin dhabay mooyeen waxbixinta dumarka idinkaga fiican waliba maalaha munaasabaadka la marahayoo kale haddayba muuqan doonta xadiidkaaba sheegi doona oo odhan doona maalinkaa dadka wax la baxay waxa u badnaa dumarka muslimaadka ah fajacalat ilmaratu haweeneedu waxay guda gashay tulqi lkhaatama faraatiga inay ku ridayso maradii bilaal wlkhursa dhegadhegaheedina ay ku ridayso kursigu waa dhagdhagahadhagdhagaaraatigan kan gacanta faraha lagu xidhowy iyo washaya iyo waxaan faraatina ahayn dhagadhagan ahaynoo ama saacadeedii ah ama kay loqonta ku qabto silsiladii dahabkayda ama fidada ahayd ah ay min annaas shay oon ka mida waxyaabaha la bixiyo ama maal ah yay la baxaysa muxuu nabigu ku sameeyey fafaraqahunna calى fuqaraaءi اlmuslimiin riwaayadii firyaal fi axkaam alciidayn markuu markuu nabigu soo bilaal soo bixiyey oo nabigu ururiyey wuxuu u qaybiyey fuqaradii muslimiinta fafaraqahu maalkii asaga ahaa ee maalin gabdhuhu bixiyeen ee raggu baxsheen wuxuu nabigu ku qaybshay ku baabi'iyey calى fuqaraaءi اlmuslimiin riwaayadii marka buhaari waxay uma irtafaca huwa wa bilaalu ilaa baytihi oo halkan washaya waxaa ka dambaysay cinda albukhaari uma irtafaca huwa nabigu wuxuu u laabtay markuu hawsha dhammeeyey asaga iyo wa bilaalba ilaa beytihi gurigiisi xoolihii la xisaabiyey kadib masaakiinta muslimiintayd baa loo qaybshay xadaniihi waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey aburabiica الzahraani sulaym bn dawuud xadaanaa xamaad yacni bna zayd وxadثnي يعقوب بن إبراهيم الdwرقي xadثna إسماعيل بن إبراهيم بن علي كiلاahma xmاad iyo إسماعيل بن علي كiلاahma عن أيوب السkhtiyاني ayb أيوب عن cطاء بن cabاas baadna soo marteen had بhada الإسناadi sanadkan naxw isagoo kaleu sheegay yaa sheegaya أيوب baa sheegaya wy sanadka haddaad soo marteen ee ah أيوب can cطاء بن cabاas mid lamiduu sheegay ama xamaad iyo ismaaciilka ilahuma can ayuub xadana isxaaq ibrahim wmamed bn raafic alqushayri qaala bn raafic wuxuu yihi xadana cabdurazaaq wadaad kalena can buu yidhi weye akhbarana bnu jurayjin akhbarana cataa can jaabir bn cabdillahi alansaari qaala wuxuu yidhi samictuhu yaquul qaala wuxuu yidhi cataa samictuhu jaabir baan maqloo yaquulu leh ina nabiya sal lay wasalam nabiga ilaahay qaama waa istaagay yowma alfitri maalinkii afurta ah ee ciidulfitriga fasallaa waa tukaday fabada'a bisalaa salaaddii buu nabigu ku bilaabay hawshiisi oo dhanba qabla alkhudbati intuusan khudbaynin uma khaaba annaasa bacda asalaa markuu salaaddii tukada kadib ummadda u khudbeeyey falammaa faraqa nabiyullah nabigu ilaahay markuu khudbadii dhammeeyey nasala waa ka soo degay meeshuu saaraa marka nabigu ku khudbaynayey ama ruuxuu garabka haystay nabigu mar buu hal maalin uu roob da'ay ama bilaal buu garabka qabsan jiray xilliga nabi maxamed mimbar lama soo saari jirin nazla waa soo dega waata nisaa dumarkii buu u tegay oo qayb gooni ahaa oo ka dambeeyey ragga fadakarahunna ilaahay buu xusuusiyey wahuwa yatawakau asagoo ku dangisanoo ku tiirsanoo cuskanaya calaa yadi bilaalin gacantii beelasau cuskanaya oo ka dhiganhaya tiirsimo ka dhiganhaya wa bilaalun bilaalna baasudun kalafisay tooba maradiis uu kala baxshoo doonayo in wax lagu soo rido yulqiina nisaau dumarku waxay tuurayeen oo bixinayeen maalinka ayaga sadaqatan bay bixinayeen qultu lacata waxaan ku idhi zakaata yowm alfitr may bixinhayeen ardaygii cataa oo ibnu jurayj ah yaa wuxuu leeyahay gabdhuhu maalinkaa waxay bilaal u dhiibayeene marada ka buxsheen ee dahab iyo dhegadhege iyo faraati iyo wax walbaba lahaa sakaatulfitriga lagu lahaa miyay bixinayeen ma aha zakaatlfitri qaala wuxuu idhi marka caaan laa maya zakaatlfitri ma aha walaakin sadaqatan bay ahayd yatasadaqna biha xiinaidin sadaqa ay gooni oo la baxayeen weeye zakaatulfitriga dagarasoon gooni bay u bixinayaan oo raashiin iyo tibir baa la bixinaya laakiin sadaqa iyagoy la baxayaan oo alla ugu dhowaanayaan oo nebi maxamedna uu faray weeyaan walian soomaalida iga tore ugu tirma aha hawsha iyo saxaabada waxaa ma yaqaanaan qaaraan ku bixiy wuxuu ku qoraya zako sadaqaysi zako war abbaaraa jira ummadda usoo gurmada xoogubuu kuu dhibaya zakuu qorayaa wax walba waa zako xuquuqda kale aw walaakiin sadaqatan bay yatasadaqna ay la baxayeen bihaa ayada xiinaidin maalinkaas tulqi lmar'atu haweenoodu waxay ridayso bixinaysay maalinka ayada ah fatakaha fatakha inaga soo maraa dee wuxuu ahaa waa faraatigii laga sameeyey lafta laga sameeyey wayulqiina wayulqiin way bixinayeeno way tuurayeeno way ridayeeno saasay u socoto wey bilaalna magaa allaidan buu wadahada soo tuura oo soo bixiya qultu licaطaa waxaan ku idhi axaqan cala alimaam imaamka khadiibka ma waajib bay ku tahay alaana hadda xilliga nebi maxamed u kaadiyo an yatiya nisaa dumarka inuu u tago markuu ragga u khudbeeyo dumarka qaybtooda inuu tago xiina yafrumuhu khudbada dhammeeyo oo fa yudakirahunna uu alla xusuusiyo uu waaniyo mawaajib bay ku tahay qaala cataa wuxuu idhi ila ha nolosheedaan ku dhaartay ina dalika laxaqun calayhim ina dalika midka asaga laxaqun xaq wey waajib weeye calayhim cala ala'immati wاlkhuطaba wamaa lahum laa yafcaluna dalika maxaa u diidaya inay sameeyaan siduu nabigu yeeli jiray intay ragga u khudbeeyaan markay khudbadu dhowdahay in ay xagga dumarku u dhowaadaan oo dumarkina waaniyaan siduu nabigu yeelay qolyaha ay madaahibta taqliidiya hadalka cataa way diidan yihiin waxay ku diidaanna ma hayaan waa iska sheekoon shaafici ma abu xaniifa ma dhihin maalig iyo axmed ma dhihin taana macno ma laha taabicii baaba taaganba xaq bay ku tahay nebi maxamed baa sameeyey abubakar iyo cumar baa samayn jiray khulafadaa yeeli jiray maxaa looga leexanaya oo wadaad warkii loo aadaya kale oo hadda mutaahira warkiiba jooji tawiilaadka marka qaadiciyaad nawi iyo macnaba saasa ma sii uu difaacay qaadiciyaad warkiisa uu burburiya haddana nin walba madhabkiisibuu kuu jiidanaya warka caaabaa lanno caa min aclam الnaas fuqadii ree maka rag u aqoon badnaa buu ahaa loogyahay wey waa dhan walbaba ka dhammaystiran muhiimaddu waxaa weeye nabigu cilad waa la soo sheegay fara'a annahu lam yusmic الnisa haddii meeshii mikrofon uusan ka jirin uu khadiibku u is yaha codkaadi ma gaarin gabdhihii muslimaadka laazim bay ku tahay inuu yeelo siduu nabigu yeeloo kale haddii laakiin mikrofon inuu xidhan yahay oo hadalku nin walba ninka fog iyo ninka hoosta kaaga jiraba isku si u maqlahayaan looma baahno marka in la tago dumarka xaggooda la aado lannu falka nebi maxamed ciluu lahaa xikmadii haddii la waayo marka laazim ma aha saan buuna u jeedaa marka caaa iyo xilligii nebi mamed iskumid baa mikrofoon ma jirin khadiibkuna codkiisu dumarka ma gaari jirin weliba xilligaasaa laga badnaa dadka xilli neb waa yaraayen dad yar bay ahaayeen xilligu caaa hadlahayo intuu nebigu ogaa toban laabkeed baad joogta toban laabkeed ayaa nool وxadثna محamed cabdاللahi بن نmayr الhmdاني xadثna أbي aabbihi w cabdاللaahi ah xadثna cabdالmلك بن أbi سulayman بن maysرة الcarzمي عن cطا بن رباxin can jaabir رضي الله taعالى عنه قاal شhahidtu maca rasuuli الlah rasuulka ilah waxaan kala qayb galay الصلاaةa yوم الciid salaaddii baan la tukaday maalinkii ciidda ahayd fabadaأa bالصلاة salaaddii buu ku bilaabsay ibn cabaas soo sheeg jaabirna inoo sheegaya qabla اlkhudbati khudbada ka hor nabigu salaaddii tukaday ciidda ahayd biayri aadaanin adaan la'aan walaa iqaamatin aqimid la'aan looma aqimo looma aadaamo khudbadu way dambaysaaye kama horayso uma qaama suubanaha istaagay mutawakian asagoo cudkanaya ku dangega calaa bilaal fa amara ummaddu wuxuu amray bitaqwa allah alla inay ka cabsadaan wa xaa ummadda wuxuu ku gubaabiyey oo ku caraabiyey calaa taacati ilaahay inay adeecaan rasuulkana adeecaan wawacada annaasa dadku waaniyeyoo naar buu oga digay jannana waa ogu yeedhay wadakarahum rabbi buu xusuusiyey uma madaa waa tegay nabigu xataa ata nisaa ilaa uu dumarku u tegey fawacadahunna iyaguna waa wacdiyey wadakarahunna rabbi buu xusuusiyey faqaala wuxuuna ku yidhi tasadaqna waxa la baxa faina akarakunna xatabu jahannama badankiin waa jahannama xaabadeedee wax la baxa oo maxaa ka dhexeeya naarta iyo sadaqada maxaa ka dhaxeeya nabigu wuxuu caddeeyey naartu waxay ka timaadaa cadho ilaahay addoon rabbi u cadhooday imbaa la cadaabaa naartuna cadho ilaahay baaba laga abuuray addoon loo cadhooday umbaa la cadaabaa cadhada ilaahayna waxaa damiyo oo qaboojiyo oo bakhtiya sadaqada saasuu nabigu iskugu xidhaayaa tasadaqna wax la baxa faina agara kuna badankiin xaabu jahanaba dumar marka kor laga qabto wey maaha muslimaadka besa dumaroo dhan marka la fiiriyo agaru kuna gaalo iyo islaamba xaabu jahanaba jahanaba xaabedaad noqonaysa ila jahanabo dhagax iyo dad biniaadan baa lagu shida gaas u ah faqaamad idan sadaqaduna way idin badbaadin weeye wax la baxa jahanabaad kaga badbaadaysaan cadho allah laydinkaga qaboojin faqaamad mra'atun haweeney baa istaagtay min sitati الnisaa'i dumarka dhaxa ah min sidat الnisaa ee awsaatihinna xasaban waa nasaban bay wadaadda leeyihiin nimana meel bay ku dhufteen oo sita waxay leeyihiin waa tasxiif baa galaye min safalat الnisaa wey haweenay baa istaagtay dumarka la liida ah ama aan xoogo magacaya meeqaanka lahayn ila haweenku waxbay isdheer yihiine ragga wax isdheer haweenka wax isdheer marka curfigana loo yimaado mid iskaalowsahala ila hadla baa dhihiyo mid oo royal famila ila hadlay nin waaweynkaan maanta is aragnay hawlihiinnii waxaasu dhe xisaabtiinnu waa shilimaadkaas xaaji hebel weligna xaj ma tegin baa laga yaaba laakiin xogow kuusuu haystaa dumarka iyagaa xisaaba laftirkooda faqaama imra'atun baa istaagtay min siطaة النisaa siday luqawintu ku u dayno oon dhaho min siطaة النisaa ay min awsaطihinna xasaban wa nasaban dumar dhaxaadka ah xagga sharafta marka la yihahda islaan dhaxay ahayd xagga nasab islaan dhaxay ahayd wey kuwa la yar qursana ma ahayn curfiga bini aadamka kuwa u sarreeyana ma ahayn waa haddii sita la yidhahdo haddii wasad laga keeno waa maxay waa tii u sarraysay noqonaysa dumarka sarsare ee magacaale ah safcaa alkhadayni safcadu waa dharbaanta waxaad tidhaahdaan ama haaraha tidhaahdaan so mataqaanaa dumarka midabka ku dhasha ee ee ka bedela midabkooda ee guduudka midowga isgalay ah haarana waa la yidhaahdaa dharbaanna waa la yidhaahdaa nin walba suu u yaqaanaba haweenay marka weyn oo horey u badatay oo marka daamankeedu ama dhammaanadeedu ay haar ka muuqato ama ay ka muuqato dharbaan ayaa istaagtay weeyo oo nabiga la hadashay u jawaabtay sabcaal khadayn dhabanneedoodu ay madow yihiin ama ay gududan yihiin faqaalad waxay tihi lima ya rasuul allah su-aal muhiima ah wey nabi allow haddaan dumarnay maxaan naarta ogu badannay maxaan badanka anagu u noqonay xaabada iyo qoryaha jahannamo qaala nabi wuxuu lianna kunna tukirna shakata wa takfurna alcashiira wa tukirna allacna fii riwaaya nabigu calayi sl wuxuu لأن كنa وxugun walbaciluu leeyaha wey idan ciladiiba bannaanka nabigu keenay tugirna waxaad badisaan الشhakaata calaacalka iyo balaaya sheegadka ashakaata ay shakwa sheegashadaad badisaan calaacalka waxba imaada tarin waxaad nasise naguma fillo goorma waxna tartayba anuu nabad qabaaba gacanta alla ikaageliyey balaayaan maalinkan ku guursaday aan qoorta la galay alla ayaan badanaa nin mar kaa xorooba haye waa qosay saare ma sidaas hawshu sidaa maaha wax yar haddaad isku dhacdaan xanaaqa wanaagga horeo dhan haweenku waxay ku qabanayaan dhilayd waa dhammaata hawshaas fayl cusub bay kuu furahayaan oo marka xanaaq yimaado tugtirinna waxaad badaysaan ashakaata ay shakwa sheegashada dhib sheegashada watakfurna waxaad jasaartaan ood ka abaan dhacdaan alcashiira ay almucaashira almukhaalita ninka idinla noole ninkaada ama un walaal wax ku taraa ama waalid ah waxaa weeye weligaaba waan iska kuu ceybqarinhaya goon waxay tarta walaal waan wada dhalanay maxaad tarta weligaa amaah ragga bemasa xataa walaala hilfa u qaadahaya haweenku waa abukaatayaal wey hadday doodaan meel xataa kama dhaqaaqi karti lannu adugu wixi aad horto dhan waad iska iloobiba ayagu maba iloobahay meel bay ugu qoranta intii wanaagsan inay asturto wixii eed ahaa ama dhaliil ahna bannaanka keentaa lagabada kala qaadod la yaabta say u tirisay ood isdhiibtaba nabi wuxuu uhi marka halis wey marka sheegashada iyo balaayo sheegadku ma fiicno in allaha yakrahu اlbu'sa wاtaba'us ilaahay waa necab yahay balaaya sheegashada alxamdu lilah iska dheh waa dhaqannahay waa buuxnaa ciirtaa jug leh waisu kaaya saaran tahay taagnow allah kuu kordhinhaye dallaakun balaya ka soo bood meesha maxaad ku haysaa waxba kuma haye kuray iyo foodle yar baa meesha ku hayaa dukaan eh, khayr daran wax yaroo badar ah in yaroo mushaar ah, ah wax walba waa in yar iyo wax khayr danbaad ka dhig waa wada dhuujisa adnagoo ilahi kugu dhuujinaya waa la iska mahad sheegtaa alxamdu lilah qanaacadu way fiican tahay laba kun iyo afartii oo mid nin yemani oon saaxiibbo ahayn baan wuxuu ihi waan ku marti qaadayaa keen meel macadon joogna baan iska raacnay toban kilomitr meel beer u jirta baan tagnay dembi haddaan iska ilaaliyo intaan umsaadka gudihiisa ah bay la eg tahay cindii xadiiqa kabiira maa sha allah buu yidhi markii horegi kaxaynaya beer aad u weyn baan leeyahay maanta markaan ku geyno waad yaabi doontaa yman iyo reer bani cubaydo mxuaha ree mari buu ahaa beertii waa intan oo kale masaajidka halkaa iyo halkaas meeshan yaroo waxaa u taal laba geed oo liin ah dhowr geedoo gob ah gobka caadiga idinku aad xamurki geedka xamurka u ekaa suban kana gobka xamurka u ekaa iyo ceel maxaa lagu waraabinaya intaas ceel laba boqoloo mitir ah wadaan laga soo jeedo biyuu ku waraabinaya geeda yaroo yaanyo iyo barbarooni iyo wax noocaasa iyo geeday qadbi yidhaahdaan oo in yar u gooyo aan an mitir ka badnayn adbi adbi waa baasha dharjada aan dhihi jiray arag waa doog baxa oo xoolaha loo dhigo suuratu cabase qadbiga lagu sheegay caadi bay u abuuraan qadbi bay yidhaahdaan waa dharjadeenni buu u egyahay nagaar yaroo baxayoo jilicsan waa la soo gur xoolaha qooliska loo dhiga marka way daaqahay waa la iibin howlahaas isku jacburiy beeshuqadu noogu sameeyey waxaan la yaabay ninka qanaacadiisa wax ka maqanba ma jiro waxayr markaan fajiibinay waa yaa qow qow nooga korray korkiisay daruur martay markaasuu yidhi dalkiinnu xsanow daruurtan ma laga helaa beertan kole ma haysataan kuma qarxinay marka waxaan dad waxaa idinku aad waddanka soomaaliya iyo kenya ka jira aad u sheegto amuu qalbi xumaadaa waan ka daayey mashruuc kale aan u galo hawshu waa ka sarfiyey yani qanaacadu waa muhiim jiddan qanaacadu waa muhiim laakiin soomaalidu kulligood way xawlayen macaliimaankoodii baa xawlan waxooda alla ma tusinba ilaahay ma tusin mid kale oo isaga saaxiibkii abaa maalin kalena kaxeeyey qow dhaladii qow dhaladii markaan aan fiiriyey shirishow waa un boqol mitir intaan sii soconnay oo saa u fuuli oo la qoday waad wareego dhakada kor igirka yaa intii la banneeyo oo la simay cara laga soo qaaday meel ilaahay og yahay baa lagu shubaa qow qow yaan garanayna sheekh cabdisamed maxaad leeda adiga qow iyo cal iyo waa buur dusheed buuraha qow la yidhaahdaa aad u waaweyn halkaas cara dhul laga soo qaaday fog baa meesha lagu shubay dameer baa laga soo dhamay ceel ku yaalla dagaan dego hoose qowa dhanba xatab waa dhulka hoose wuu faran suu u socdu saacado kadib wuu tegi korki biyihii baa lagu shubay wixii ka baxay baa reer ku nool yahay meesha dhakada wax lagu abuuray ma inta kale qow waa dhagaxa wax nagaadhoo ka bixi iyo wax ku yaalla midnaba ma jiro qanaacaday ku qabaan waxaana ku waanyaa intoo kaxeeyoon dhoobayda shabeellada hooseyaa geeyey iyo jubbooyinka wabay ka absan lahaayeen waxbay ka qabsan lahayen lakiin innagu waxaa weeye ilahay intuu nicoolka sidayna siiyey yaan weli waxaan leenahay abaar baa nagu kafaabsatay kanay noqotay balaayo waa la sheegi mahad sheegasho ma jirto ilahay lagu xamdin maayo takfurna waxaad ka abaaldhacdaan ood jasaartaan alcashiira ay zawja alcashiira ay almucaashira almukhaalid ruuxa kula noole markaa gacanta ku haya mas-uuliyadooda riwaayada kale aad garanaysaan wa tukirina lacna lacnaddana waad badisaan iyo habaarka nacallaa kugu yaal iyo kugu dhacda iyo naargal iyo ilaahay kuma gargaariy kukaasa saddexdaa qodob iska ilaaliy nab sal slam qaala nabigu saxaabigu wuxuu uhi fajacalna dumarka waxay gudagaleen markuu nabigu hawshu u caddeeyey yatasadaqna inay wax kala baxahayaan min xuliyihinna biladoodii waxay qabeen yulqiina ay ku tuurayaan fii tawbi bilaal julqiina waxay ku tuuriyeen fii tawb bilaal min aqruihina cafan aqridathinna cafan qurigu waa dhgadhagaha waa dhagadhagaha meeshaas yartaa waxa la sudho wey <coughs> ay ku tuurahayaan fii tawbi bilaali marada bilaal min aqritatihinna dhegadhegahoodii iyo wa khawaatimihinna bay bilaabeenay halkaasi waxay la bixi karaan idin waxaa lagu dumarku maalinka waxay qabeen yay la baxeen ay heli kareen wax kala baxeen masale marka uminsana ku jirta waxaa weeye dumarku in hantidooda ay sadaqaysan karaan baa ku jirta ayagoon raggoodii waxba weyddiinnin gabadha muslimadda ah hantiday iyadu leedahay way la bixi kartaa hadday la baxdana way ka asixi ilahina uu ka aqbalaya laakiin waxaa wanaagsan sida xadiid ku yimid in ninkeeda ay xoogow meesha asaga odayka oo madaxweyne ka oo madaxa tuurahaye ay xoogow tabtoo tiraa la soco aw hebelow waxaasan maanta la baxayaa ninku tabe kaama tagin odayga xoogu haddii la yar xusugo hawsha loo sheego aysar kuu saay wuxuu ha mas-uul baanahay hore soco laakiin gabadhu waxay doontaa hadday iska samayso wadaadkan aysan ku soo warcelinin xoogu muxuu dareemayaa inuu waxba yahay yahay oon wax qiimaha iyo meeqaana gabadhu aysan u haynin ruuxa kula nool haddii lama bahadile wuxuunbaa loo reebaa beerka lagagama tunto marka inay wargeliyaan oo ka idan qaataan oo ayagoo u shumeel oga go'on tahay raggooda wax weydiiyaan way fiican tahay haddaysan weydiinna way bannaan tahay laftirada gabadho hadday khayr la baxday oo ilaahay xaggiisa wax mooday maxaa kaa maqan aduu haddadan bakhayl qatuuca ahayn waad ku farxi gabadhu wax khayr la baxdo idan macnaha wuu ku jiraa meesha ayib qolyaha marka qaba waa shardi islaantu inay markay wax la baxayso ninkeeda wax sheegto xadiidka inay awilaan oo ilaxlexaan bay isku dayaan lama awili karo waa nas bannaanka yaalla way bixiyeen nebi maxamed baa amray wax la baxa raggiinina u sheega ma dhihin nabigu wax la baxa raggiinina la tashada meesha kuma dhihin amaama almala waljamaahiir waxay la baxeenna waa aqba nabiguna waa qaybiyey qowlkiisii iyo iqraarkiisii waxoo dhan baa meesha wada yaalla saa darteed nusuusta kalee tiri gabdhuhu idan haweyd idan raggooda waa lagu ambaarayaa istixbaab maymuuna la baxday hanti ay leedahay nabi maxamed idan u sheegin caaisha bixisay idan sheegin umu salama bixisay idan u sheegin nabiga markuu ogaadayna uu ku ammaanay ma dhihin seed u bixin kartaa anood iga idan qaadanin idan nusuustaas calaa kalaamin fiiha sixadeeda waa laisku hayaaye hadday asaxdo lagu xambaarayaa istixbaab iyo sunannimo xadana xamd raafic anaysabur qushiri qaala xadana cabdrazaq ahbarana jurayj ahbarana caطaa can ibni cabaasin wa can jaabir bn cabdilah alansari qaala labadaas saxaabi waxay yidhahdeen lam yakun ma ahayn yu'adanu mid loo aadaamo yowma alfitri walaa yowma aladxaa ciidda carafa iyo ciidda soonfureedba looma aadaami jirin uma sa'altuhu jaabir baa jariir baa odhan cafan ibnu jurayj uma sa'altuhu caطaa baan weydiiyey bacda xiin nabar wakhti kadib can daalika arrinkaasaan weydiiyey xadiidkii baan ku soo celiyey wey hawshaas ma loo aadaami jiray xilliga nebi maxamed abubakar iyo cumar iyo ma loo aadaami jiray salaadda ciidda ma loo aqimi jiray mimbarka ma la soo bixi su-aashii baan ku soo celiyey فأخبرني وإي ورمي قال وحيد مركا عطاء أخبرني جاء بن عبد الله الأنصاري ألا آذان للصلاة ألا آذان للصلاة يوم الفطر آذان مجرو مالك عيد الفطر حين يخرج الإمام إمامك الصبح هايو walaa bacda maa yakhruj markuu soo baxa kadib marka la arkay mudh uu soo yidhaahdo iyo markuu mimbarka yimaado ama meesha salaada yimaado midna loo aadaami loona aqiim maayo walaa iqaamata iqaamadna ma jirto aadaanna ma jiro walaa nidaa dhawaq aan aadaan ahayn xataa lama ogolo asalaata jaamica xataa lama odhan karo ciiddi baa joogta isu kaalaya lama dhihi karo meeshaa laisugu iman takbiirta lowadi wakhtigii loogu talaga marka la gaadho la tukanhayaa walaa shay war kale ma soconayo wey shay kasta oo ku dareensiinaya aadaan macnihii ama aqimid macnaheed lama ogolo wey macnihii saxabi ka dagaalamayaan ayb laa nidaa'a yowmaidin walaa iqaama aadaanna ma jiro aqiimadna ma maalinka ayada ah. idan waa hawl khaas ah wey shaafici wuxuu yidhi asagu lama aqiimi karo lamana aadaami waxaan jeclahay in la yidhaahdo asalaatu jaamica asalaata jaamicatan in la yidhahdo aan jeclahay oo maxaa jira qiyaasan calaa salaati idan tanmaaa leeda atarku un qaacidat bidca meesha ku jirta hadda komaa idin soo sheegay atarku sunnatun wاlficlu bidca waayo hawshii saxaabadu ay ka hadlaayeen qiyaaska waa qiyaas aan asaxaynin waa qiyaas matruuq ah maxaa yeelay nebi maxamed iyo saxaabadii baa ka tegey macnaha waad u leedahay asalaatu jaamica iyo cilada kugu kalifta asalaatu jaamica xilligii nebi maxamedna wuu jirtay xilligii khulafaa raashidiinna wuu jiray kasbayna ooga tageen wuxuu nabi maxamed ka tegey maca qiyaami اlmuqtadi waاntifaaءi اlmaanici fatarkuhu sunnat wa ficluhu bidcat maxaa shaafici kugu kalifahaya in aad tiraado aslaatu jaamica waxay u kalifahaya ummaddan iskugu yeedhahaya salaada oo dadku ummadda in laiskugu ma khayr bahaa khayrka ummaddii kaa jecelayd oo abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo nebi maxamed ah maxay u dhihi waayeen macnaha xilligooda waa jiray ma soconayso idan wuxuu nebi maxamed ka tegey asagoo sababkiisa uu jiray wax u diidana uusan jirinoo hortaagan oo sababka inuu u dhaqmo u diidhay uusan jirin fatarkuhu in laga tago suu nabiga ooga tagay sunnatun ariiq nabi wey in la nabiga dariiqiisi la khilaafo wuxuu ka tegay la sameeyona bidcatun geesa waaweyn wey inaad ismaana ayla tahay warkaa marka ayaan lagu wareerin faraha ka qaado waxadaana muxamed bnu raafic reer banumi wayba sheegen waxaa ku kallifaa aadaanka iyo aqiimadii ninkii u horreeyey bilaabay mucaawiy uu ahaa ibnu abi la sheegaa ziyaad ibnu abihi buu ahaana waa la sheegaa cabdullahi ibnu zubayr buu ahaana waa la sheegaa amaa khudbada in la soo hormariyo ruuxuu u horreeye bilaabay mucaawiyuu ahaa salaadana dib la geeyo wixii kaleo dhan asagay ka qaateen riwaayaad khaarija saxiixaan waxaa laga fahmayaa sayidinaa cumaan inuu u horreeyey axadku u horreeye inuu ahaa khudbada soo hormarasha laakiin cilladii reer banu ay khudbada u soo hormarsheen iyo sababkii ay usoo hormariyeen cumaan wuu kala duwan yahay cumaan markii la weydiye wuxuu yidhi calaa kalaamin sanadka asarka lagu wariy waa saxiix laakiin saxiixaanka waxaa ku jira inuusan cumaan weligii hormarinin khudbo oo khudbada gadaal geyn jiray abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo nebi maxamed ba weligood waxay khudbayn jireen bacda asalaa salaaddana horrayn jirtay nusuusta ah ayaa ka xoog badan aarka hadduuba asaxo cumaan wuxuu asagu qiil ka dhigtay oo markii la weydi wuxuu i markaanaan salaada tukanno oon khudbada u taagannahay ayaa waxaan arkaa dad badanoo muslimiina ah oo salaadda ay dhaaftay oo soo daahay oo guclaynaya marka waxaa ila qumanaatay si laisu soo gaaro in aan hormariyo khudbada si salaadda si iday lo wada jira loogu tukado macnahaas xilligii abubakar buu dhacay xilligii cumaan buu dhacay xilligii cumar buu dhacay waagi hore intaan hawshana imanin ruuxii sooda ahaa imaamkaa loo samayn jiro tujiya la jiray ummadduna way tukan jirtay khudbadana gadaal bay ahaan jirtay sideeduba in la khilaafo waddadii nabi maxamed laga faa'idi maayo sideeduba iska ilaaliya ninka asagu ka leexday cudurdaarkuu sheegtay iyo qiilkuu sheegtay ama ku badbaado ama isu ku waa hawl kale laakiin inta ay sunnadu kugu caddaanaysa ee waddadii nabiga aad garanayso ha ka leexanin wattabicuuhu lacallakum tahtaduun وحدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا, أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عن عنهما أرسل وحوفر ابن عباس إلى ابن الزبير عبد الله بن الزبير بوفر دري قورمة أول ما بويع له بالخلافة مركو أهو الرئيسي بيعة الله مدحوينها لغا دكتي أول ما بويع مالك أهو الرئيسي لغا بايع التمين له لابن الزبير بالخلافة وي وحنا لحني أفرت هجرة لحدني أفرت هجرة أيا عبد الله بن الزبير بيع لغا لي مكول ولغا لي iyo madiino aad garanaysaan markuu dhintay yaziid ibnu mucaawiya markuu dhintay kadib baa asaga khaliif laga dhigay ibn cabaas fariintuu diray maxay tahay annahu lam yakun yu'adanu lisalaa salaada looma aadaami jirin yowma alfitri maalinka ciidulfitriga falaa tu'adin laha ibnu zubayr ha u aadaamin imaam zubayr marka uu dhaqankii reer bani ku soo dhaqmay oo dhaqankaasuu wataa maadaama hadda aad adugu qabatay cabdullahi ibni cabaas wuxuu leeyahay sunnada ha ka u fiirsaado sunno shaciira min shacaa'ir islaam raacda oo wasaaisha iyo agabkeedii ah yuu saxaabigu madaxweyne markii saa loo doortay fariin u dirahaya hambaliya tahniya bagbagta aw guuriya ma shaqayso fariin diineed buu dirayaa maxaynu kala ordaysaan joojiya khaladkaasuu ka baqayaa inuu sii wado wuxuu yidhi salaada ciidda ah looma aadaami jirin xilliga nebi maxamed ha u qaala wuxuu yidhi marka caطaa falam yuadin lah bnu zubayr oo muusan aadaamin yowma maalinka ayada ciidulfitrigu ay qabatay asagoo talada la soo wareegay aadaanka wuu joojiyey wa arsala ilayhi wuxuu u farin ibnu cabbaas u farin diroo uu gaadhsiiyey ibnu zubayr maca daalika farinta garabkeeda inama alkhudbatu bacda salana waa ku yidhi khudbadu waa salaada kadib la soco aadaan ma jiro ha aqimin khudbadii iyo salaaddii baa kuu timid salaadda tuko khudbadna ha dambayso waina dalika qad kaana yufcalu sidaasaa la yeeli jiray oo ah inaan la aadaamin la aqimin khudbaduna ay dambayso salaaduna ay horayso qaala wuxuu uhi caطaa fasal bnu zubayr qabla اlkhudbati amarkii buu qaatay iyo taladii islaamka maalinka ummadda wuxuu tujiyey khudbadii ka khudbadiina waa dambaysiiye waagii dambe ibn cabaas abdulahi zubayr isku dhaceen oo ku mudaharaaday cabdulahi baa ku mudaharaaday ibn zubayr hawsh reer bani bay ku laabtay bal madaxweyne u fiirso waa madaxweyne saxaabi ogu waad waxaa samaynaya cabdullahi zubayr waa saxaabi misqaari saxaabad garanaysa cabdullahi ibn cabaas inta isku fiicnaaya cabdullahi ibn cabaas iyo maxay isku yihiin eh, cabdullahi ibn zubayr ma buu yahay mase buu yahay si adeer ugu yahay ya waa ilma abtidhe haddee ma aha xabaas bn cabdimualib iyo safiya bn abdilib baa walaalo ah cabdullaahina safiya dhashay ubayr buu dhashay cabdulahi asmaa baa dhashay asagu ma adeer bu musaabti buu yahay ilmaabti ilmi eedo hayashuuri warka reejaara soo daa cabdullahi bn cabaas cabdulaahi zubayr iyo cabdullahi bn cabaas baa ilma abti ah ilma abtidhah eedada iga daayo soo sidaa maa cabdullaahi bn zubayr iyo oo safiye ay dhashay safiye ma dhalin asmaa baa dhashay zubayr baan rabaa zubayr cabdullahi cabaas baa ilma abti ah ubayrka weyn iyo cabdulaahi ibn cabaas baa ilma abti ah marka cabdulahi bn zubayr wuxuu noqonayaa adeer yaxyaa idanka saxan ilma abti ay tahay dambayso waa waxaan u jeedaa markii horey saa iskugu fiicnaayeen talooyinka diineed uu ka qaadanayay waagii dambey xoogow masaa'il diineed isku qabteen cabdullahi bn zubayr isku xumaadeen cabdullahi bn cabaas talooyinku uu siiyey dhan waagii dambe ku diiday salaadii jumca ee ciidaynka muxuu sameeyey khudbadii buu soo hormariyey oo u aadaamay wuu u aqimay hawlih oo dhan marka baashu way dhib badan tahay xadana yaya bnu yaya waxasan bn rabiic albajli waqutaybat bnu saciid aaqafi albaqlani abubakr bn shaybata alcabsi qaala yaya wuxuu yihi ahbaranaa yaya bnu yaya atamiim abubakr naysaburi weyhade qaal aakharuun inta kale waxay dhaheen oo xasan iyo qutaybe iyo cafwan abubakra xadaana abulaxwa salam bn sulaim xanafi can siyaaq bn xarb alhudali can jabr bn samurata radi allahu tacala canhu qaal sallaytu maca rasuuli illah xadiidkii waxaanu soo marnay cabdullahi bn zubayr caf cabdullahi bn cabaas kii jaabir kulli isku meel bay u socdeen haddaba marka shaahid saddexaad labaad buu keenoo jaabir bn samura ah qaala saxaabiga wuxuu uhi sallaytu صليت مع رسول الله رسول كليبا لك كذي العيدين اللبد عيدود غير مرة هل مروح كبضا ولا مرة لبنا أنا أهين بغير آذان ولا إقامة آذان لآن أقيمة الآن بان كله كذي وحدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان الكلابي وابو اسامه حمام بن اسامه عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر حديث افراد ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين نبي محمد عليه الصلاه والسلام يا ابو بكر يا عمر وحي اهين عيدين كويتو كذا قبل الخطبه خطبه كور بيتو كان جيرينو خطبه دمبين سان هذا idinku aad yeeshaan وحدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن إياس بن حجر السعدي قالوا جميعا وذادها صدح هذا حدا إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير الزرقي عن داود بن قيس الفراء الدباغ عن عياد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامر القرشي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ابن كصب الله جاب بن عبد الله بن كحجيي جابر بن سمره ibnu cumar afar hadda xadiidka shanaad baynu marayna ee ku saabsan salaada ciidda qaabka nabigu u tukan jiray calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlaayo aadaankeeda iyo aqimideeda iyo khudbadeeda laga hadlaayo saxaabiga wuxuu hi abu saciid anna rasul la sal slam kaana wuxuu suubanuhu yakhruju kii u baxa kii baxa cafwan yowma aladxa maalinka carafo iyo wa yowma alfitri maalinka ciidulfitriga ah fayabda'u bisalaa nabigaa bixi jiray musalluhu tegi jiray salaadu ku bilaabi jiray fayabda'u bisalaa in khudbo lagu bilaabo waa khalad fa idaa sallaa salaatahu salaaddii markuu oo wasalama uu salaamo naqsado uu ka baxo qaama subanuhu waa istaagi jiray fa aqbala cala annaas ummaddu ku soo jeedsan jiray wahum juluusan ayagoo fadhiya fii musallahum goobahay ku tukadeen fadhiya fain kaana lahu xaajatun hadduuma nabigu dan leeyahay bibacثin inuu ciidan duma ah dakarahu waa sheegi jir linaas ummadu u sheegi jiray nabigu maalinkaa ciidda hadduu rabo inuu ciidan dumo oo uu yidhah yaa khayalaarkabi yaa diyaara yaa baxaha yaa mustacida yaa waxaan ku duulaynaa meel heblo ciidan baa loo baahan yahay ninkii diyaara ha ii yimaado hebelow diiwaan geli ama xaggaa ha la tago wuu sheegi jiray si loo diyaargaroobo fain kaan lahu xaajatun ciidan ooma baahna in la qorqoro xilliga nab dadku ayagaa diyaar ahaa jannada raadsanayey ayagaa haliilayey in loo sheega kay u baahan yahay fain kaana low xaajatu nabigu hadduu dan ka leeyahay bibacin dirid iyo ciidanuu goosanoo diro iyo sariyo linaas ummaddu u sheegi jiray aw kaana low xaajatun bihayri daalika danaan ciidan la duma ahayn hadduu nabigu leeyahayna amarhum biha nabigu waa fari jiray wax sadaqaysta saa yeela ree hebel waxa la taro meelheble ha la gaadho wixii markaa muraad wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan jiray maalinkaa ciidda ah tasadaquu tasadaquu tasadaquu wax la baxa wax sadaqaysta waa munaasabo furaska laga faa'iidaystaa wuxuu idhi abu saciidha wa kaana akara man yatasadaqu الnisaa'u dadka maalinka wax la baxayana dumarka muslimiinta u badnaa nin raga waxba kuma hayee ama wax weyn uu la fadhiyo meel ku soo xashaystay buu yootaa ama asagu wax kala weydo faraatigeeday bixin oo dhegdhegeeday bixin oo katiinaday dhiibi oo saacaddeeday dhiibi oo waxaa weeye waxay la baxda waayis idinku laakiin caddaysinaaba tihiinba caddaysima baryahanna waxaabaa timid tuwaan wax laga sadqaysan karinoo imbeesa la yidhahdo oo imtixaana fiirin kunkii baa iskaga kaa dheggan marka waxaad ku noo bixin kartaad yeeshaa imbeesana imtixaan miskiinkii telefoonba magu wato imbeese horta waxay keentay sadaqa yaraan bay keentay sadaqa yaraan imbeese intaad la kala baxdo konton shilin kabadays waad ka xisooni konton iyo boqol haddii nin weyn oo la kala baxa imbeese lambar ii sheeg maxaad soo tuuraysaa konton oo lagugu qoslihaya weeg hore boqolkii iyo kontonkii iyo labaatankaa la iska heli jiray intaysa baashan imaan baashan imtixaan weeyaba baashan waa imtixaan wa kaana akara man yatasadaqu dadka wax la baxa waxaa u badnaa annisaa'u dumarka muslimiinta ah yansar nabigu noqon jiro gurigiisuu ku laaban jiray markuu hawshaa dhammeeyo falam yazal amru kadalika arrinku sidaa inuu ku soconayo aan ciidayn loo aadaamaynin oon loo aqimaynin oo khudba aan la hormarinaynin iyo arrinkii muslimiintu ku socday xataa kaana marwan bnu xakam ilaa la gaadhay maamulkiiyo taladii marwan ibnu xakam ibn alcaas ibnu umaya ibn cabdishams ibn cabdimanaaf weeye hishaam waa ina e hishaam waa ina cabdimunaaf cabdushams iyo cabdimunaaf iyo hishaam baa walaalo ah ninkan marka cumaan baa adeer ah marwan ibnu xakam ibn alcaas ibnu umaya weeye cumaanna waa cumaan bn cafaan ibn umaya adeer baa loogu aadanya ninka marwaan faarajtu asu marka xilligii sayidina mucaawiye ayuu amiir ka ahaa iyo gubarnatoore madiino mako dhulkaasuu joogi jiray xijaa yuu haysan jiray xilligii khilaafadii cafwan mucaawiyu haysan jiray faarajtu waan baxay abu saciid haddaan ahay mukhaasiran anoo gacanta haysta marwaana marwaan gacanta haysta mukhaasir kelya haysta ma aha yaysan ku khaldin marka labadu ruux gacanta intay isqabsanay ay wada socdaan baa mukhaasirka la yidhahda mukhaasaradu waa mid almukhaasaratu waa inaan gacmaha isqabsanno isla soconno limaada ruux marka intaad gacmaha isqabsanto isla socotaan gacantaadu waxay ku aadan tahay kelidiisa tiisuna waxay ku aadan tahay kelidada saasaa mukhaasaro loo yidhi ee maaha kelyaha in la isqabsanayo sidaa inaad u fahantaan baan rabaa luqadu waa sida almukhaasara waa labada gacmood la isqabsadoo laisla lugeeyo fakharajtu waan baxay mukhaasan anoo gacanta haysa marwaana xataa atayna almusalla ilaa aanu tagnay meeshii lagu tukanaya bannaankayd garoonkii markaan garoonka tagnay maxaan mur ku nidhi faidaa kair ibnu sal ibnu macdaykarib alkindi ayaaba qadbanaa dhisay mid baran buuba ka dhisay meeshii musallaha ahayd musallibu mimber ka taagay ma khudbad jumca masaajid baa dowladdan reer banu la shaqaynay min baran buu dhisoo min tiinin dhooba laga sameeyey iyo waa labinin dhooba qalalan tiinku waa dhoobada qoyan middan labinkana waa midda jaajuurkaad dhahdaane dhoobada qalqalliga adkaatay weeye la qallajiyey haddii la gubo oo dab la qabadsiiyana aajur baa la yidhahdaa aajur baa la yidhaahdaa markay laakiin isyad ti loo diyaara ay ingegto la qabadsiinin adoo almuhim waa mimbarku meelgaadhaho laga sameeye dhoobe iyo geeda laisku geeye mimbarkii markaa markuu nidhi faidaa marwaanu yunaasicuni yaddah somaart yunaasicuni yaddah in gacmaha lays hayste haddaad fahantaa ila tahay marwaan baaba iga jiidanaya gacantiisi ila gacmaha lays haysana gacanta ba iga dhufsan wuxuu rabaa mimbarka inuu argob ku yidhahdo ku boodo oo uu ka khudbayo rabaa faidaa marwaanun baaba yunaasicunii igula murmay iga jiidanaya yadow gacantiisii kaannahu waxaad mooddaa yajuruni inuu ii jiidayo naxwa almimbari xagga mimbarka wa ana ajuru anna aan u jiidayo naxwa salaa xagga salaadii war meeshan mixraabkaad istaag baan leeyaho elekeen ku tuko afka lagama waa laisjiidayaa asna agga mimbarku u jiidanaya inuu u sheekayna wuu iska falamaa ra'aytu daalika minhu arrinka markaan ka dareemay inuu xagga ii jiidanayo annaaan salaadda u jiidahayo oo weli isii jiidanhayo hawshaa dee ka baxday moogtahay way dhaaftay isjiida waa in la hadlay tegays caycay dhaaftay geeska qabow qultu waxaan ku idhi ayna alibtidaa'u bisalaa war salaadda in lagu bilaabo sunnadiiyo ariiqiha awe xaggeed mimirka ugu hordaysaa maxaa kaa maqan salaadda ina kadibna dhow khudbee qaal wxuu laa yaa abaa saciid maya wui abu saciidow qad turika maa taclam waa laga tegay waxaad taqaanay hawsha aad taqaanay waa laga tegey hawshaad nabiga ka soo gaadhay waa wuxuu u khilaafaya sunnada kas buu u khilaafaya wuu garanaya kas buu u garanaya qultu waxaan idhi kalla wladii nafsii biyadihi laa ta'tuuna bkhayrin mima aclamu aa miraarin saddex jeer buu ku celiyey saxaabigu kala mayb lagama tegi karaba wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye laa ta'tuuna la iman maysanoo keeni maysa haddaad reer banu umayatihin iyo haddaad dowla tihiinba bikhayrin wax ka wanaagsan mima aclam waxaanu ogahay ariiqa nabi maxamedon ogaa wax ka khayr badan keeni maysa saddex jeer buu ku celiyey wa fii riwaaya كلا ورب المشارق والمغارب لا تأتون بخير مما نعلم رب المشارق والمغارب baan ku dhaartay la iman maysaan waxaanu naqaano wax ka khayr badan maxaa yeele maxay yaqaanaan طariiqi nebi maxamed yaa la iman kara ninkii yidhaha طariiqi nebi maxamed ariiq ka khayr badan baan keenayaa faqad kafara biاllahi الcaظiim muslim maha waa beentii islaamkuu sheeganaya waxba kama jiro waa baarkiisa waa munaafiq sindiiqa laba diiniyoodna laba shaarlo wey waa laba kaare burdhaglayse kolba sudoon u daaqa wey meeshay ka horsu yuu ordaa diin shuqulkuma laha hawsha in la fahmo waa xaqiiqo wey uma <coughs> insarafa uma insarafa lagu isku maandhaafay nawi qaawdi ciyaad meel bay ku dhufteen uma insarafa abu saciid wuu ka soo gadoomay weeye ninkii murankiisa uu iska daayo musalihii salaadii iska fadhiistay meeshii ninkii loodhan jiray mulla suldaan bn cali alqaari asagu wuxuu leeyay jamaac min alxanafi waxay leeyihin uma insarafa uuba ka tegay musalihii salaadiiba inkiradu uu ku inkiraya khilaafkuu sunnada khilaafay iyo xadgudubkiisa iyo madax adaygiisa lamaba tukan uu ka tagay uma insarafa wahuwa daahiru saasaana daahir ah suu dhaartay iyo uma insarafa oo muslim uu keeno waxay keenaysa inuusan maalinkaa la tukanin nawowi adciyaadna tawiil baciida ku dhuftanoo ah uma insarafa min jihaة اlmimbari ilى jihaة اlmusala laakiin uma insarafa warka xanafiyaha daahir ku ah ahiir riwaayo kala caddaysay oo meesha hore meesha hore mxuu ah wali nafsi biyadihi iyo faidaa marwaanu yunaasicna yadda waxaa ku yimid fajabadtu biawbihi fajabadanii biawbihi maradan jiiday oo isaga agna funayd buu jiiday فقلت غيرتم والله فقال إن الناس يا أبا سعيد لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلناها قبل الصلاة dhagaaday kuu fiirso dadku salaada kadib haddaan khudba u istaagno dhegaysan maayaanba in alxamdu lilah wax fadhiya ma laha kala tagaba maxaan samaynaa buu say noo dhegaystaan oon u rigaysanno waa inaan u soo hormarinno khudbada bareebdarada eeg khudbadu ma waajibba waa sunno waa la dhegaysan karaa waa la iskaga tegi karaa nabigaa dhihi jira salaaddii waa tukateen muslimiinay waan khudbaynaynaa ninkii doona ha fadhiyo ninkii doonana xalwadiisii iyo ha raadsado busudkiis nabigaa ina fasixi jiray dowladii waxay uun rabtaa iska kaarigaysato oo maskaxda ay haysato waa dhibkeeday leedahay baabu dikri ibaaxati khuruuji الnisaءi fi اlciidayn ila اlmusala inoo joogo allah subxaanaه wa tacala aclam